بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabanaynaa casharkeenna kitaabka lubulusuulka mas'alada alasaxu ana alxasana maa yumdaxu calayhi waalqabiix maa yudamu calayhi mas'ala alasaxu qowlka sixada badan anna alxasana shayga xasanka la odhanayo maaka weeyi yumdaxu lagu ammaanayo calayhi dushiisa walqabiixa walqabi wa anna alqabiixa shayga qabiixa ihina maaka weeyaan yudamu lagu caayayo calayhi dushiisa famaaka laa aan lagu ammaanaynin walaa aan haddana lagu caayaynin waasidatun waasido weeye dhexdhexaad baa la odhanayaayo qabiix iyo xasan toona ma aha waa ana jaa'iza tarki shayga tarkigiisu uu bannaan yahay laysa ma aha biwaajibin mid waajib ah waalkhulfu khilaafkanina lafdiyun waa lafdi wa ana almanduuba shayga manduubka ah ee la jideeye laynoogu baaqayna ma'muurun bihi waa mid laysamray laysamrayo waanahu isagu laysa ma aha mukalafan alayhi mukalafan bihi mid laysku kalifay kel makruuhi makruuha oo kaleba weeyi binaaan waxaynu ku binaynaynaa calaa ana takliifa takliiftu ilzaamu maa kii oo layslaazimiyo inay tahay fiihi dhexdiisa ay ahayd kulfatun kulfo laa dalabuhu dalabkiisa inuuna ahayn wa ana almubaaxa shayga mubaaxa ihi laysa ma aha bijinsin mid jinsi u ah lilwaajibi waajibka waajibka jinsigiisii ma aha wa annahu isagu fii daatihi daati ahaantiisa hayru ma'muurin bihi wax lays amrayo ama ku lays amrayo hayrkii weeye wa anna alibaaxata ibaaxadu xukmun waa xukun xukunka oo sharciyun sharci oo sharciga loo nisbeeyey waalkhulfu khilaafkuna lafdiyun waa lafdi وأن ana alwujuuba wujuubka idaa nusikha marka la nasakho baqiya waxa soo hadha aljawaazu jawaaskaa soo hadha wa huwa jawaaskuna cadamulxaraji waa xaraj la-aan iyo dhib la-aan fil asaxi qowlka asaxa ah markaan qaadano bal culima hadda mas'aladan aynu eegno sheekheennu mas'ala buu yidhi mas'ala mas'aloy maxaa tahay halkii fasal ay ka oran jireen culimadu ama fasalka wixii ka yaraan jiray ka sii horfarcimi jiray ayaa mas'ale la yidhahdo mas'aladu waa sidaba sidii fasalkoo kalea loo isticmaalaa cilmiga inta yar ee isku xiran ayaa mas'ale la odhanaya mas'ala halkii fasal ay ka oran jireen culimadu ama ay farac ka oran jireen ayuu sheekhani mas'ale ka qaatay markuu mas'alatun yidhaah ha u qaadanin hal mas'alo oo qura in laga hadlaye intaasoo mas'alo ayaa laga hadlayaa oo intaasoo mas'alaa meeshan soo hoosgeli karaysa wuxuu sheekhu halkan ku tilmaamayaa xasanka iyo qabiixa ayaynu ka soo hadalay inagoo madaahibka ku jira ee saddexda a tilmaanay haddaba xasanka iyo qabiixa markii xasan iyo qabiixnimo umaynaan soo hadale xusni iyo qubxi baynu ka hadalnay xusni iyo qubxi ayaynu ka hadalnay shayga xusniga lagu tilmaamayo iyo shayga qubxiga lagu tilmaamayo ayaynu ka soo hadalnay oo dee aynu nidhi bimacnaa taratubi dami waldami eh, eh, walmadx marka loo jeedo xaggaa marka laga eegayo ayaynu uga soo hadalnay laakiin bimacnaa mulaa'amati dabci iyo dhinacaa kale kuwii looga jeeday waxaynu nidhi iyaguna way jiraan laakiin kuwa khilaafiga ah ee muctazilada iyo keyrkood isku haystaan ma aha baynu nidhi hadda xasanka iyo qabiixabuu ka hadlaya axkaamta axkaamulkhamsaha ah maxaa xasanka iyo qabiixa ku jira maxaase ku jirin axkaamulkhamsi ama axkaamu sita aynu nidhaano haddaan karaahiyada iyo khilaafulowlaha kala saarno axkaamtu maxay noqonayaan sita axkaamu sita bay noo noqon waa waajibkii iyo sunnihii iyo karaahiyadii iyo mubaaxii iyo xaaraantii iyo khilaafulawlihii lixdaa ama shan maxaa xasan iyo qabiix soo kala hoosgelaya balan eegna hadda laba qowl baa mas'aladan ku jira labada qowlba waynu isdultaagi asaxu qowlka asaxaa ee sixada badan ana alxasana xasanku maaka weeye yumdaxu calayhi lagu ammaano qofka markuu la yimaado shayga lagugu ammaanayo ee la amrayo in lagugu amaano ayaa la odhanayaa waa xasan xasanka horta waa maa yumdaxu alayhi waxa lagugu amaanayo haddaad xaaraan samayso miyaa lagu amaani may haddaad karaahiye samayso miyaa lagu amaani may haddii khilaafulowle aad samayso miyaa lagu amaani may haddaad mubaax samayso miyaa lagu ammaani mubaax waa mubaax maxaa laga amaani may kolka waxa weeye ma yumdaxu da laba qodob baa soo gelaya waajibkii iyo sunnihii haddaad waajib samayso waa lagu ammaanayaa ood sideeda uga soo baxdo haddaad shay sunno ah samaysana waa lagu ammaanayaa oo qofkani wuxuu ilaaliyaa sunnatuleylka ama sunnatuduxaa ama taxiyatulmasjidka ammaan baad mudan tahay haddii waajibka waa lagugu amaanaya sunnahana waa lagugu ammaanayaa waa amaan sharciyan baad u ammaanan tahay haddii aan afka lagaa oranba sharciyan baad u ammaananto waynaga in maa yusaabu calaa ficlihi abaal baad leedahay ammaantu waa nooc abaalka kamida weeyi kolka ama mudni baad leedahay weeyi haddii aad waajib la timaad iyo haddaad maxay la timaad iyo sunne waa laba qodob qabiixuna tala waa maxay walqabiixa wa ana alqabiixa qabiixuna maaka weeyaan caayayo calayhi dushiisa shayga laysku caayayo qabiixi waxaa la odhanayaa ka marka aad samayso lagu caayayo ee la odhanayo waxaasi allaylehe qofkaasi xumo ku kacay goormaad cay mudan tahay sideedaba waa markaad maxay la timaad xaaraan haddaad xaaraan samayso caybaad mudan tahay haddaba xaaraanta ayaa qabiixii soo gelaysa oo dee lagugu caayaya xaaraantii bes xasan iyo qabiix axkaamu sitaha ama axkaamulkhamsaha saddexdaa unbaa ka soo gelaya xasanka maxaa soo gelay baynu nidhi ereyga xasana oo qofka lagu ammaanaa markuu la yimaado laba waajib iyo sunne maxaa demiga soo gelaya oo qofku markuu la yimaado lagu caayaa xaaraanta oo qura imisaa soo hadhay axkaamu sitihii saddex baa markaa xasan iyo qabiix soo galay xasan iyo qabiix saddex soo galay imisaa hadhay saddex saddexda hadhay waa karaahiye haddii qofku shay karaahiye ah sameeyey ma mudna inaad caydid ma aha ilan karaahiyada layskuma ciqaabi jirin cayduna waa nooc ciqaabta ka mid eh. ee qofku hadduu karaahiye la yimaadaha lama caayi karo kow oo karaahiyadu ciqaab ma cay male maxaa kaloon cay lahayn mubaaxuna cay male maxaa kaloon cay lahayn khilaafulawluhuna cay male saddexdaa waasitaa la yidhaahdaayo saddexdaasina waa qeybta waasitada wuxuu yidhi famaaka laa aan ammaan lahayn laadaa hore ammaantay ammaanaysa laa madaxa bay ka dhigan tahay famaaka laa yumdaxu calayhi aan laysku ammaanaynin walaa laa walaa waa masale la yaqaan walaa aan laysku caayaynin walaa yudamu calayhi aan laysku caayaynin waasitatun waasito weeyi oo waasitaa la odhan halkaa uu waasitatun yidhi waxaan anigu iska jeclaan lahaa inuu yidhaha fawaasitatun fa inuu keeno fawaasitatun kitaabta qaaru karimay jiraan matnigana ha noqdee fawaasitatun baa aada halkaa ugu habboonay wuxuu yihi sheekhu haddaba famaa laa walaa waasidatun buu yidhi shaygu hadduuna xasanna ahayn qabiixna ahayn waasito ayaa la odhanayaa oo shaygaasi waa shay waasito ah waasitadii maxaa soo galay haddaba oo xasanka iyo qabiixa toona aan ahayn saddex baa waasitada ku jira oo karaahiyadii waa waasito xasan iyo qabiix ma aha mubaaxina waa waasito oo xasan iyo qabiix toona ma aha khilaafulowlihina waa waasito oo xasan iyo qabiix toona ma aha saddex waasitay noqdeen labana maxay noqdeen axkaamtii xasan bay noqdeen halna muxuu noqday qabiix buu noqday sidaa ayaa axkaamu sitaa markaynu eegno la odhanaya sheekheennu asax buu ka bilaa asax buu bilaabay hadalka eh. mas'alada khilaaf baa ku jira oo mas'aladani waa mas'ale khilaafiya weeye wuxuu qaatay sheekheenu imaamulxaramayn qowlkiisii buu qaatay xagga makruuha markaan eegayno laakiin waxaa jirta oo jamculjawaamicu isagu uu rajaxay sidan si aan ahayn sidan si ka duwan ayuu jamculjawaamiciinu qaatay uu rajaxay kolka jamculjawaamica oo kale haddaan eegno wuxuu leeyahay shaygan makruuha ah ee makruuha aynu ku tilmaamayno adu xasanku waxay yidhahdeen waa ficlu mukalaf alma'duuni fiihi xasanku waxa weeye mukalafka ficilkiisa ma'duuni fiihiga ah laguu ogolaaday qofka mukalafkaa ah waxa loo ogolaado samayntiisao dhan baa xasana bay yidhaahdeen waxaa soo gelaya waajibkii waxa soo gelaya manduubkii waxa soo gelaya mubaaxii shaygu hadduu ma'duunu fiihi yahay oo lagu ogolaaday ood idan u haysatid inaad samayso uu ma'duunu fiihi yahay xasan baynu ka dhigayna ibaaxadii kolka xagay gashay qowlkaa jamculjawaamica markaan eegno ama culimmadaasi ay qaadeen xasankay ku jirtaa qabiixana waxay yidhaahdeen qabiixuna waa maa nuhiya canhu sharcan bay yidhaahdeen shayga sharci ahaan loo diiday ayaa qabiix ah kolka qabiixuna muxuu noqonayaa shaygii qabiixa ahaa muxuu noqonayaa maxaa soo gelaya wax la diiday xaaraantii waa manhi karaahiyadiina waa manhi karaaha shadiida khilaafulawlihina waa manhi saddexdaasina waxay soo galeen qabiixa kolka hadaba hadaynu qaadano qowlka waasida miyay jirtaa waasida gebi ahaanba ma jirto waxa weeye xasankana saddex baa gelaya qabiixana saddex baa gelaya wax waasido la yidhaahdaana gebi ahaanba ma jirto khilaafka uu ishaaraya halkaa weeyaano qolana saasay ku tilmaameen qolana sidanay yidhahdeen alasaxu qowlka asaxa ah ana alxasana xasanku maaka weeyaan yumdaxu calayhi laysku ammaanayo walqabiixa qabiixuna maaka weeyaan yudamu calayhi laysku caayayo famaaka haddaba laa aan laysku ammaanaynin walaa aan layskuna caayaynin waasidatun waasido weeyo meel dhexuu taagan yahay buu ku yidhi waasido masaladaasi waxay ahayd masale khilaafiya oo xasanka iyo qabiixa axkaamul khamsaha ama axkaamul sitaha marka loo eego siday u kala gelayaane loo qaybsanaya oo xasan iyo qabiix ay u kala gelayaan ayay ahayd mas'aladaasi ilay waynagii soo sheegnay xusniga iyo qubxiga waynagii ka soo hadale mas'ale kale ayaa halkan laga hadlaya hadana mas'aladan kale laga hadlayaa waxa weeye gabadha caadada leh salaadu mawaajib bay ku tahay markay caadada leedahay mise waajib kuma aha qofka musaafirka ah salaadu mawaaj soonku mawaajibuu ku yahay mise waajib kuma aha qofka hurda mawaajibuu ku yahay xilliguu hurdo oo waajibku wuu saaran yahay mise ma saarna adu masaa'il noocaas oo kale ah ayaynu hadda halkan ku arkaynaa waa masaa'il dad badani ay la yaabaan marka laydhah gabadha caadada le waa la isku khilaafay marka laydhah salaadeeda war isku khilaafay odhan sawta diintu si cad uga hadashay yaa isku khilaafay khilaafkan laga hadlayaa khilaaf ama aha way tugan kartaa eeg waxa wey ma iyadoo waajibku uu saaran yahay bay ayay cudurdaarka heshay oo waajibkii sidiibuu u saaran yahay oo wujuubkii iyo aayadihii waajibka ka hadlayay iyadu way ku jirtaaye rukso baa u banaysay ka tegidda isagu waajib laga tegayuu kolkaa noqonayaa ninkan musaafirka ah xilliguu safarka ku jiro soonku ma waajib uu ku yaho isagoo soonkii waajib ku ah unbay ruksadu tidhi iska cun hadda wujuubkiina uu taagan yahay iska cun mise wujuube ma jiro xilliga gabadhan caadadale wujuube ma saarna miyaynu nidhaahnaa oo qofkan musaafirka ah, xilliga safarka ah wujuube ma saarna miyaynu nidhaahnaa maxaynu odhanaynaa ictibaarada marka la doonayo taasuu doonaya inuu sheekhu ka hadlo wa ana jaa'iza tarki shayga tarkigiisa iyo ka tegiddiisu ay banaan tahay laysa biwaajibin ma aha waajib buu ku yidhi shayga haddii tarkigiisuba uu banaanaado inaad ka tagtaa hadday banaanaato horta waajib ma aha wa ana alasaxa baa halkan ku jirta walasaxa wa ana alasaxa halkan ku jirta asaxa kolkaa waa mas'ala khilaafiya baad arkaysaa ansixii buu qaatay wa ana alasaxa qowlka asaxa ah waxa weeye wa ana jaa'izat tarki walasaxu sida asaxa ah ana jaa-iza tarki tarkigiisu ku bannaan yahay laysa biwaajibin waajib ma aha shayga hadduu tarkigiisuba bannaanaado waajib ma aha haddaba jaa-izu tarki buu sheekhu magacaabaye ama ficilkiisu xaaraan ha noqdo ama ficilkiisu jaa-is ha ahaado taa looma kala qaadayo xagga ficilka lagama eegin shayga jaa-isu tarkiga ee inaad ka tagta laguu baneeyey laakiin ficilkiisii ama xaaraan ha ahaado ama ficilkiisu jaa-is ha ahaado maalan gabadha caadada leh soonka inay iska daysaa waa jaa-isu tarkioo ka tegiddii waa jaa-is bay u tahay laakiin ficilkii waa xaaraan inay tidhaahdo waan soomayaa iyadoo caado leh waa xaaraan gabadha caadada leh salaada intay caadada leedahay inay ka tagtaa inay dees ayna tukanin waa arrinkaas oo jaa-is buu u yahay laakiin inay haddaba la timaado xagga ficilka haddaynu ka eegnana inay tidhaha waan tukanayaana waa xaaraan eeg xagga tarkiga unbu sheekhu jaaiska mma mamnuuc maaha ku yidhi inaad ka tagtaa mamnuuc maaha jaaiskaa lagu macneeya mararka qaarna wax banaanu mararka qaarna wax ka tegidiisu una mamnuuc ahayn shaygan inaad ka tagtaa ayna mamnuuc ahayn gabadhu inay salaada ka tagtaa ma mamnuuc baa xilligai caadada leedahay maaha mamnuuc eeg kan musaafirka ah ficilkiisu markuu musaafirka yahay inuu soomaa eeg hadda inuu inuuna soomin waa jaais oo ka tegidii jaais bay u tahay laakiin inuu soomo ficilkii la yimaada sida gabadha caadada le xaaraan maahe isaga jaais way u soomi karaana haduu musaafir yahay isaga ficilkii jaais buu u yahay gabadha caadadalena inay soonto xilliga caadada xaaraan bay ka tahay xagga ficilka jaais iyo xaaraan buu usii qaybsamaya laakiin xagga tarkiga ayaa lagu le tarkigu mamnuuc ma aha wal walasaxu qowlka asaxa ah ana jaa'iza tarki shayga tarkigiisu uu jaa'iska yahay ama uuna mamnuuca ahayn shayga inaad ka tagtaa ayna mamnuuc ahayn inaad ka tagtaa mamnuuc ma aha salaada dee inaad ka tagtaa ka mamnuuc kama aha gabadha xilliga caadada waaba labada waa sidii la rabayba inayna tukanin ficilku kolka xaaraan buu noqonaya ama ficilku jaa'iz buu noqonaya tarkigii baynu jaa'izu tarki buu cibaarey ereyga jaa'izu tarki horta inaad si fiican u fahantiin baa fiican ereyga jaa'iz macnihiisu waa maxay jaa'iz wuu bannaan yahay saw ma aha waxaa lagu idlaaqaa mamnuuc ma aha oo mancigii baa mararka qaar lagu idlaaqaa jaa'iza tarki waa hayra mamnuuci tarki markaa hayra mamnuuci tarki tarkigiisa tarkigiisu mamnuuc ma aha mamnuucu tarki iyo hayru mamnuucu tarki baa kala jira inaad shaygan ka tagtaa waa mamnuuc imika adigu inaad tidhaa salaada maanta duhurka tukan maayo tarkigaasi ma mamnuucba mise mamnuuc ma aha imika hadduu sheekh maxamed cabdiwahaab yidhaa duhurka tukan maayo sheekh maxamed ma mamnuucba inaad tidhaa tukan maayo mise waa mamnuuc tarkiga tarkiga tukashada kama hadlayo tukashadu waa ficilkii tarkigaasi ma mamnuuc ba mise mamnuuc maaha ya <laughs> gadan ku celi fur ku celi waxaad ogaataa tarku salaad ma mamnuuc ba mise ma mamnuuc salaada in laga taga ka waran inaad ka tagto salaada ka waran ha sax saw tarkigii ima salaad inaad aduu ka tagtaa saw mamnuuc ma aha waadi ficilti haddaba dadayna mamnuuc ka ahayn baa jira salaada inay ka tagaan dadayna mamnuuc ka ahayn ama soomka inay iska daayaan tarku soomkii inaga mamnuuc buu inaga bil ramadaan adoo jooga inaad tiraa soomi maayo bayna mamnuuc ahayn dadayna mamnuuc ka ahayn baa jira oo tarku soomkuna mamnuuc ka ahayn waayo gabadh caadada leh inay tiraa eh, soomi maayo ma mamnuuc ba nin musaafira inuu yidhaha soomi maayo ka war ma mamnuuc ba haddaba ereygii mamnuuc maaha lagu odhan lahaa ayaa jaais laga cibaareeyaa jaaiska laakiin ha u fahmina laba weji baa marka jaa tarki lagu leeyahay tarkiguna wuu banaan yahay ficilkuna wuu banaan yahay laguma le xagga ficilka eegine ereygan jaa mararka qaar mamnuuc loo qaataa waa fahantay sow maaha haddaba shayga tarkigiisu uuna mamnuuc ahayn saasaan uga jeednaa shayga inaad ka tagtaa ayna mamnuuc ahayn hadda ficilkiisii xaaraan buu noqon karaa tarkigiisu mamnuuc maaha soo inaad ka tagtaa xaaraan maaha inaad ka tagtaa de mamnuuc maaha laakiin ficilkiisu xaaraan buu noqon karaa waa gabadha caadada le soonka inay iska daysaa maaa ma mamnuucba maaha mamnuuc laakiin inay soontaa de waa mamnuuc waa xaaraan eeg shayga jaa-isu tarkigu waxaa loo jeeda ereygan jaa waa mamnuuc shaygii mamnuuc mam mamnuucuuna ahayn waa ayr mamnuuci tarki ayr mamnuuci tarki tarkigiisu mamnuuca ku ahaa kayrkii oo kii dee laga tegi tegidiisu ay laga tegi karayay walow ficilkiisu xaaraan ha noqdo sida gabadha caadada leh ama ficilkiisu jaa'iz ha noqdo sida ninka musaafirka ah oo kale waa ila socotiin baan u malaynaya kaa haddaba wuxuu ku kol haddii tarkigiisu una mamnuuc ahayn laysa biwaajibin waajib maaha gabadhan caadada leh xilligan ay salaada ka tegayso ama soonka ka tegayso waxaan ogaanay qowlka asaxa ah inuuna soonkii waajib ahayn salaaduna ayna waajib ahayn nusuustii qaangaadhka ku waajibisay soonka iyo salaadana shardi bay wateeno shardigiibaa maqan waa inuu qofkani qaabil yahay ama daahib yahay ayaa la rabay dahaaradiibaa maqan haddaba waxaan ogaanay inuuna markaa waajib ahayn gabadha caadada le salaadu waajib kuma aha soonkuna waajib kuma aha oo waa sidee haddaa hadii la yidhaha gabadha caadada le salaadu eh, eh, soonku waajib kuma aha hadii la yidhaah ma aayad kalaa soo degtay oo amartay soonka marka ay daahir noqoto soo taqalaynaysa qoladan kale kule soonku waajib uu ku yahayna waxay ku leeyihiin war waajibkii sidii u saaran ayaa ficilkii laga dhaafay waajibkii sidii buu saaray gabadha caadada leh oo waajibkii dadkay la qabtaa laakiin samayntii baa laga dhaafay haddaba ciladani markay ka baxdo waajibkii horun baa soo gudbaya oo soo saraayeynaya waajibkii horun baa sii soconaya oo waxaa la odhanaya un ahaa aayadii dadka amarta ku amartay ee soonkii qalle un baa la halka culimadan kale sheekeenani kamid yahay uu kuleeyahay waajibka gebigiisiiba u inqitaac baa ku dhacay oo qofkaa waajib ma saarna qalahana waajib dambaa loo baahan yahay haddaba soonkii hala qalaye marka la yidhaha gabadha dee waajib baa loo baahan yaho nusuustii rasuulka ka sugnayd weyi sala allahu alayh wasalam xadiidu waynu garanaynaa waxaana la amri jiray kunaa nu'maru eh, biqadaai sawm waxaana la amri jiray soonka inaan qalayno laakiin salaada inaan qalaynina lama amri jirin bay caaisha tihi kolkaa nusuus kale ayaa ayaa ayaa waajibkii keentay oo in dib dee ay usoo soomaan ayaa keenaysa saasuu sheekeynu qaatay wa anna jaa'iza tarki tarkigiisu ka uuna mamnuuca ahayn wal asaxu asaxu waxa weeyi anna jaa'iza tarki tarkigiisu kuuna mamnuuca ahayn ama ficilkiisu mamnuuc noqdo cibaaradan jaa'is a wuxuu u qaatay uu jaaiska u qaatay laba erey buu doonaya inuu isla soo geliyo ka ficilkiisu mamnuuca yahay iyo kuna ficilkiisu mamnuuca ahayn gabadha caadadale iyo ninka musaafirka ayuu meesha soo wada gelinayaa wa ana jaaiza tarki tarkigiisu ka uu banaan yahay ee ficil tarkigiisu una mamnuuca ahayn laysa biwaajibin waajib ma aha gabadha caadada le xilliga caadada waajib ma saarna markaa haddaba hadda waajib oo dhan ma aha hadday tidhaa ah, caadaan leeyaho been baan sheegaya oo dee waajibka ilaahay ba axkaamta iga qaada axkaam oo dhan lagama qaadin eg caadadan waxa ay cibaad ibaad cibaadadii ay diidaysay soon iyo salaad ahaa ayaa laga ayaa ayaan meesha oolin oo maanicaasa meesha yaala walkhulfu khilaafkuna lafdiyun waa lafdi sheekhu muxuu yidhi walkhulfu lafdiyun walkhulfu lafdiyun wuxuu u yidhi qolada kule gabadha caadada le waajib bay soonku ku yahay iyo qolada kule waajib kuma aha ee sheekhani uu ka tirsan yahay labada qoloba waxay isla waafaqsan inayna tukanaynin ee gabadhani inaynaan soomayn bay isla waafaqsan yihiin gabadhani ma waxay soomi weyday kii oo waajibkii saaran yahay mise gabadha gebi ahaanba waajib ma saarna la isku haya horta kolley gabadhaasi ma soomayso inta xilligay caadada leedahay oo dee nusuus cadbaaba inoo sheegtay hadaba ma waajibka laftiisa ma ficilka baa laga dhaafay oo tukashadaa laga dhaafo waajibkii uu saaran yahay mise xataa wujuubka laftiisiiba meesha ma leega oo gabadha waajibba ma saarna walkhulfu lafdiyun khilaafku waa lafdiye ma foga waa laysku waafaqsan yahay gabadhaas inayna saa soomaynin xilliga caadada waa mas'ala eh, itifaaqiya weeyi inayna soomaynin wa ana almanduuba shayga manduubkiihi ma'muurun bihi waa wax lays amrayo oo mamuru bihi wal asaxu baa halkan loo qadaraya wal asaxu qowlka asaxa ah ana almanduuba manduubka iyo ka manduubka aanu naqaanee sunnaha ah ma'muurun bihi waa mid lays amray oo layna amray inaan samayno waannahu laysa mukalafan bihi mana aha mukalafu bihi oo wax mukalaf ama laynagu kalifay ma aha kalmakruuhi sida makruuha oo kale waana qowlkan marka la qaato binaan waa markaan wax ku dul binaynaan ku dul dhisno calaa ana takliifa takliiftuba ilzaamu ma kii isku laasimintiisa inay tahay fiihi dhexdiisa ay ahayd kulfatun mashaqo laa talabuhu se inayna ahayn u fiirso sheekhu wuxuu ka hadlay halkan mas'aluhu ka hadlay wuxuu yidhi wa ana almanduuba ma'muuru bihi horta shayga manduubka loo yaqaanaa waa ma'muuru bihi oo wuxuu soo gelayaa wixii lays amray ayuu soo gelayaa eg maadadan amarku siiqada amarku sideeda waxaa laysku qabtay mamuru bihi saw amara kamayn imanin siiqadan amarka ayaa sideeda laysku qabtay war horta amarku ma wujuubka unbuu u gaar yahay oo sidaa darteed shayga ma'muurkiihi waa waajib uun mise amarku sidiisaba sunnahana wuu keenaa oo shayga ma'muurka ihi sunnana wuu noqon karaa amarku markuu bilaa qariino yahay maxaynu haysanay waajib buu keenayey sow ma aha sheekhu wuxuu ku leeyahay haddaba amar manduubku ma'muuru bihiga wuu iska soo hoosgelayaa oo waxyaabaha layna amrayo ee amarku keenayaa manduub iska noqon karaa saasuu qaatay waana mas'ale khilaafiya wal asaxu qowlka asaxa ah, walasaxu qowlka asaxa ah ana almanduuba shayga manduubka la yidhaah ee laysamrayaa ana almanduuba ma'muurun bihi waa mid ma'muuru bihiyoo laysamrayo waa ma'muuru bihi oo ansaxay asixiibuu ka dhigay sheikhu inuu ma'muuru bihi yahay wuxuu ku leeyahay qadar bay wadaagaan waajibka iyo iyo sunnuhu qadaray wadaagaan baa jira qiyaas ay wadaagaan ayaa jiro mushtarag ah sunnaha iyo iyo waajibka oo dalabka ah mid kaste waa la dalbaya waa la doonaya inaad samayso sunnahana waa lagaa rabaa inaad samayso waajibkana waa lagaa rabaa inaad samayso siyaaday isla dheer yihiino jazmi iyo jazmi la-aan midna si go-an baa lagaaga dalbayaa midna hee si aan go-nayn baa lagaaga dalbaya dee haddaba dalabka wixii keeni jiray ka amarku ah amar baa ilin dalab keeni jiray midna waa goaan baa lagaaga dalbayaayo dee si aan taradud lahayn oo go-aan baa lagaaga dalbayaa oo adag baa lagaaga dalbaya midna si aan adkayn siiqa aan adag ku jirin oo hadaa doonto liman yashaa lagu odhanayo sidii rasuulka sunihii maqhribka adinka ka dambeeyey liman yashaa uu yidhi sidii oo kalea liman yashaa loo odhanaya wal kaasi waa mamuurku inuu yahay manduubku inuu ma'muuru bihi yahay waa ko haddaba shayga manduubka ee ihi talow mukallafu bihi ma yahay horta takliifta sideedaba takliiftu mukalaf marka la qofkani waa mukalaf sunnaha ma mukalaf baynu ku nahay karaahiyada ma mukalaf baynu ku nahay maya ku yidhi sunnaha iyo karaahiyada toona mukalaf kuma nihin mukalaf ereygan mukalaf ah sunniya karaahiye kuma tid mukalaf waxaa lagu noqdaa waajibka iyo xaaraanta haddaba takliif marka la leeyahay ee waxaas waa takliif la leeyahay waajibka iyo xaaraanta un baa loo jeedaayo labadaas un baa takliif un baa un baa soo gelaya oo xageebay talow sunnihi karaahiyadu galeen ereygan takliif ah sharxeegaa laysku qabtay maxaynu horta takliif u naqaanaa waxay yidhaahdeen culimada qaarkood ereyga takliiftii waa ilzaamu ma ilzaamu ma shaygii in lagugu laazimiyo fiihi dhexdiisa ay ahayd kulfatun culays shay culays ku jiro oo lagugu laazimiyo ayaa takliif horta sideedaba la yidhaahdaa ilzaam ilzaamkaasi wuxuu noqon karaa samayntiisaa lagugu laazimiyey ama wuxuu noqon karaa tarkigiisaa lagugu laazimiyey haddii samayntiisa lagugu laazimiyo muxuu noqonayaa waajibkii haddii tarkigiisa lagugu laazimiyena muxuu noqonaya xaaraanta ilzaam baa lagama maarmaan ah ilzaamu maa fiihi kulfa marka la yidhaa sunuhu haddaba takliifta miyuu soo gelaya mise ma soo gelayo ma soo gelayo sunnuhu karaahiyadu ma soo gelaysaa takliifta mise ma soo gelayso ma soo gelaysa iyaduna keliya kolka ayaa soo gelaya waajib iyo xaaraan unbaa soo gelaya sheekeenu halkaasuu la maray culimada qaarkood waxay yidhahdeen war ka daayo sunnaha iyo karaahiyaduba takliifta way soo gelayaan oo sunnaha iyo karaahiyaduba takliif way soo gelayaan takliiftana ereyga ilzaam a ah lagu tilmaami maaye dalabu baa lagu tilmaami dalab dalab waa doonid waa dalab lagaa dalbaya soo maaha haddaba dalabkana haddii si jasmiya ah loo dalbana waajiba haddii si una jasmi ku jirin loo dalbana sunnoah hadii tarkigiisa la dalbayo si jazmi ku jiro lagaaga dalbana xaaraan ah hadii tarkigiisa lagaa dalbo oo si una jazmi ku jirin lagaaga dalbana karaahiyeah imise hadaba dalab hadaynu qaadano soo gelaya afar baa soo gelaya afar ayaa kolkaa takliifta soo gelayo ibaaxadu iyadu kolkaa takliifta xaggay ka soo geliba wax lagaa dalbayba maahe ibaaxada ficilkeegana lagaama dalbin tarkigeegana lagaama dalbin sameena laguma odhanaa samaynina laguma odhan tarkigeegiyo way kuu siman yihiin labadaa mid gaaroo la dalbay ma jiro ibaaxada halkaana waynu haynaa wuxuu sheekhu kaluhu halkaa mas'aladaa ku sii daray wa anna almubaaxa laysa bijinsin lilwaajibi shaygu markuu mubaax yahay waajibka la jinsi ma aha oo waajibka bijinsin lilwaajib waajibka jinsigiisii ma aha buu ku yidhi jinsigii waajibka ibaaxadu ma aha oo isku jinsi ama jinsi bay wada leeyihiin oo odhan mayse waa hadda qowlka ansaxa a ah weeye talow ma bihi ba may waa hayru ma'muuru bihi oo isku jinsiba ma ayru mamuuri bihi wey laysmaba amrinba mamuuru bihiba maaha halkaa ayuu la maray mas'aladaana haddaba talow ibaaxadu sideeda ma xukun sharciya mise xukun sharciyaba ma aha ibaaxada ilan takliiftii waan ka saarnaye jinsigii waajibkana waynu ka saarnaye ma kolkaa ma waxaynu nidhaahnaa ma ma xukun sharciya ibaaxadu mise xukun sharciyaba ma aha waa shayga oo tarkigiisa iyo samayntiisu ay siman yihiin kolkaa xukun sharciya miyaa mise xukun sharciya maaha sheekhu wuxuu ku yidhi waa xukun sharciya oo talo xaggee laga qaatay ibaaxadu xukun sharciya inay tahay ibaaxadu inay shaygani waa kuwa mubaax marka lagu leeyahay inuu xukun sharciya yahay waxaa laga qaadanayaa ila in ilxukmu ilaa lilaah baynu ognahaye waa in la helo dalaalo iyo nusuus laga qaadanayo ficilkiisa iyo tarkigiisu inay siman yihiin shaygan ficilkiisii iyo tarkigiisii inay kuu siman yihiin dalaalo iyo nusuus laga qaadanayo ilain waxan waa xukun weeyi xukunkuna nas buu u baahnaa naskii kolkaa laga qaadanayay waa in la helaa halka halka ay iyaga muctasiladu kaa leeyihiin ibaaxadu waa intifaau lxaraj can alficli wa tarki kolka waxay ahayd xarajka oo anfooma inaad samaysaana dhib ma leh inaad ka tagtaana dhib ma leh way iska sugnayd iyaga agtooda qabla wuruudi sharci sharcigu intuuna soo aroorin way iska sugnayd oo waxa weeye iyagu caqliga waa kii masaa'ilka ay u celinayeen kolka qabla sharciba way iska jirtay dee bacda sharcina way jirtaa ibaaxadu kol hadday bacda sharci jirto xukun sharciya maahoo diintu ay keentay eh ama waxyigan samaawigii ihi uu keenay eh waa wax caqligu sheegayo muctasiladu siday qabaan caqligaagaa sheegaya oo waxay ku leeyihiin inaad haa markaad yaro daashay iska yaro fadhiisata in yar waxoogaa yar markaad daasho inaad iska yar fadhiisato inaad iska yar socoto inaad caadi tarbiic sidan oo kale iska ahaatay iyo inaad iska yar nasatiyo inaad yaro socoto soo mijabaxsatay wixii ibaaxo ahaayoo dhan waxay kuleeyihin war caqliga iyagaa keenaya oo iyagu dee waxay la eegayeen waa kuwii masaa'ilkii caqliga ahaa uun taratub wixii ka ratibmayuun bay eegayeen wuxuu yihi sheikhu waana almanduuba walasaxu qowlka asaxaa ana almanduuba manduubku ma'muurun bihi waa mid lays amray oo ma'muur buu noqonayaayo waxaa jira waajibka iyo nadbigu waxay wadaagaan oo dalab adee jazmi iyo hayru jazmi baa kala saaraya wa annahu manduubku laysa mukalafan bihi ma aha mid laynagu kalifay oo mukalaf aynu ku noqonayna ma aha waa marka takliifta lagu macneeyo ilzaam dee ilzaam ma aha dee nadbigu ma ogtahay wa annahu laysa mukalafan bihi kal makruuhi makruuha oo kaleba weeyo makruuha laftiisuna makruuha laftiisuna dee mukalafun bihi ma aha wax laynagu kalifay ma aha waa binaaan markaan ku binayno calaa ana takliifa takliiftu ilzaamu maa kii laasimintiisa inay tahay fiihi ay dhexdiisa tahay kulfatun kalifid shay kalifidi ku jirto oo lagugu laazimiyo ama ficilkiisa ama tarkigiisa kolkaa takliiftu waxay noqonaysaa waajib iyo xaaraan markaynu tacriifkaa qaadano laa dalabuhu dalabkiisa inayna ahayn hadda laa dalabu wuxuu sheekhu ishaarayaa qowlkii takliifta odhan jiray takliiftu waa dalabu maa fiihi kulfa qowlkii odhan jiray buu ishaaraya markaa laa dalabku dalab inayna ahayn oo dalabu maa fiihi kulfa iyo ilzaamu maa fiihi kulfa baa laysku qabtay miday takliiftu tahay ilzaam waa laazimin dalabna waa dalabuun haddii dalabkaasi dalabulficli iyo dalabutarki afar baas u hoosgelaya markaa dalabka haddii la qaato wa ana almubaaxa shayga mubaaxa ah waa wal asaxudii unbaa u qadarane wa ana almubaaxa mubaaxu laysa bijinsin jinsi uma aha lilwaajibi waajibka jinsi uma aha mubaaxu waajibka jinsi uma aha laakiin waa nawcaan oo jinsi waaxid ay wada leeyihiin ficlulmukalaf ayay noocyadiisii yihiin ficlulmukalafka ayaa haddii dee maxaanku idhaha wax laga dalbo oo uu yahay ficlulmukalafka ayaa wax haddii ficilkiisa iyo tarkigiisu ay siman yihiinna mubaax noqonaya war markaa wuxuu ku leeyahay ibaaxadu iyo mubaaxu waajibka jinsi uma ahee waa laba walaala ah oo ficlulmukalaf ka wada dhashay waajibkuna waa ficlulmukalaf unbuu hoosgelayaa ibaaxada iyo mubaaxuna ficlulmukalafka unbuu hoosgelayaa halka ayuu la maray wa ana almubaaxa mubaaxu laysa ma aha bijinsin jinsi uma aha lilwaajibi waajibka ereyga jinsi dee waa ereyadii falsafadu ay isticmaalayeen wa annahu mubaaxu fii daatihi daati ahaantiisa fii daatii wuxuu ku leeyahay daatii wuxuu sheekhu u yidhi haddii ictibaaro kale la eego waa laga yaabaa inuu ma'muuru bihi ba iska noqdo wa annahu fii daatihi daatadiisa hayru ma'muurin bihi waa waxaan ma'muurin bihi ahayn laakiin daati ahaantiisa weeyaane caarid haddii la eego ma'muuru bihi buu iska noqonayaaba oo cuntadan mubaaxa kuu ah inaad koob liin macaana cabtaa iska mubaax bay ahayd inaad koob dhanaana cabtaa iska mubaax bay ahayd haddaad laakiin u niyeysato taqawiyan lilcibaada oo dhinaca awoodaysiga cibaadada laga eego maxay kuu noqotay awoodaysigii cibaadada dee uu isbedelay mubaaxi mubaaxnimo uu ka tegayo waxba weeyaanba way ku wanaagsantahay sunnay kuu tahayba wer iska cab ilaahay ajri baad kaga heli niyada fiican ayaa kuu bedelaysa ood ilaahay ajri kaga helaysaa ilain cibaado qur'aankood jusun akrin lahayd ayaa haddaad koob lilmacaana ku dhufato saddex jus ad ka gaadhsiinaysaa ha oo koobkaasaad ku yar awoodeysanaysaa war ku dhufo haddaba koobkaa lilmacaanta ah ku dhufo waa saxe waanahu fii daatii saasuu kuleey sheekhu fii daatii saasuu kuleeyahy iyo dhinacyo kale hadii la eego ibaaxad way isbedeshaa oo labada qof ee hurda ayuu midna waa la seexdaayo seexo uun isleeyahay midna hurdada de ayuu ula niyoonayaa yaro seexo si aad saacad iyo laba intaad u seexato sunnatuleylka aad caawa ugu kacdo waa laba qof niyadii hurdadii kala diday markaa niyadii way kala daata ahaantiisii mubaax buu ahaa laakiin caarid baa helay wa annahu fii daatihi daata ahaantiisa hayru ma'muurin bihi mid lays amray hayrkii weeye wa ana alibaaxata ibaaxadu xukmun waa xukun sharciyun sharciya ilan waxa weeye iyadu takhyiir doorgelin ficil iyo tarki laisdoorgeliyo ficilka iyo tarkiguna waxay ku xidhan yihiin dee in lagu doorgeliyaa shareecada shareecadu waa inay samee ama ha samaynin ku tidhaahdo takhyiir baa kolka wax xukun sharciya odhan maysid ibaaxadu sidii muctasilada ha ku macnayn maysid walkhulfu khilaafka afarta mas'ale ee dambeba lafdiyun waa lafdi buu ku yidhi waa lafdigu u noqonayaaye khilaafkani macnaha uma noqonayo ayuu ku yidhi walkhulfu lafdiyun khilaafkani waa khilaaf lafdiya afarta mas'aleba gebagabadii mas'aladeenna sheekhu wuxuu ka hadlayaa haddii waajib la nasakho maxaa soo hadha waa mas'ale khilaafiya asal shay waajib ahaa haddii la nasakho maxaa soo hadha shaygii siduu noqdaa marka isagoo waajib ah haddii la nasakho waajibkii muxuu ku dambaynayaa uu shaygii noqonaya waa mas'alo laga hadlo weeyaanoo khilaafiya sheekhu wuxuu qaatay waajib haddii la nasakho jawaaskaa soo hadha jaa'iz buu iska ahaanayaa oo jawaaskii ayaa uu iska banaanaanaya waajib buu ahaa marka hore hadda jawaaskiiba ayaa kuu soo hadhaya buu ku yidhi halka culimada masaladu waa masale khilaafiyo aada war badan culimada qaarkoodna waxay ku leeyihiin warmey e nadbi buu ku soo hadhayaa oo nadbinimo ayaynu u daynaynaa waayo marka waajib la nasakho dee waajibku waa nadbigiioo siyaado sita dee nafiga nasakhani kolkaa siyaadada ha ku dhaco intii siyaadada aan ahayn ee sunanimaduna ha iska soo hadho oo halkaa lala maro qole waxay yidhahdeen mey jawaaz qole waxay dhahdeen mey ee sunne qolena waxay yidhahdeen mey asalkiibuu unoqonaya haddii waajib la nasakho intaan la waajibinin ka hor sidii uu ahaa ayuu shaygani dib ugu noqonayaa buu ku yidhi intii aan la waajibinin sidii uu ahaa ayuu dib shaygani ugu noqonayaa oo xaggaasu tegaya khilaafkani waa macnawi markaa wa ana alwujuuba wujuubka walasaxu asaxu waxa weeye أن alwujuuba wujuubka idaa nusikha marka la nasakho wujuub marka la nasakho baqiya waxa soo hadha aljawaazu jawaaz baa soo hadha oo shaygii jaa-is buu iska ahaan jawaazkani wahuwa isagu cadamulxaraj waa xaraj la-aan dhib la-aan fil asaxi qowlka asaxa marka aan qaadano haddii wujuub la nasakho jawaaz baa soo hadha waa qowlka asaxa abuu ku yidhi sidaas ayuu sheekhani ku tegey wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam